baabkan u baab yahay fi lmudminiina qolyaha joogteeyo oo qabatimay fi lkhamri khamrada riwaayaad ku soo arooriyu baabkan uu baab yahay weeyaan dad waxaa jira khamrada joogta u cabo oo habay yaraatay balwad ay ku noqotay dadka iyaga marka riwaayaad ku soo arooray iyo xadiis kusoo aroortay ayuu baabkan u baab yahay iyo khatarta ragga ay ku sugan yihiin an kun lix boqol iyo laba iyo toddobaatanaad xadiiska waa xadiis saxiixa qaala imam na abarna maxamed mashaar bundar can maxamed jacfar bundar qaal xadana shucba waa imaamkii can mansuur muctamir can salim bn abiljacd alqaطafaani can nabiid waa maqbuul can jaaban alkuufi waa maqbuul can cabdillahi bn camr caasi radi allahu ta anu an nebi sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi laa yadkhulu ma gala aljannata jannada lama gala manaanun qof galad sheegasho badan oo waxaasaan kuu galay saasaan kuu galay saasaan kuu galay janno ilaahay ma gala subxaana wa tacala acuudu biاllaah walaa caaqun qof caasulwaalidayn ahna isna janno alla ma galo walaa mudminu khamrin qof khamro joogteeyo oo khamrada muxuu ahaa cabo mar kasta waxa weeyaan jannada ilaahay ma galo subxaanahu wa tacaala saas ayuu nabigeen le calayhi asalaatu wasalaam marka saddexdaas qodob qodobka koobaad oo ah qofka khamrada joogtee qofka dadka ku galaad sheegto ya almanaan xadiidka imaam muslimka waa taqaanaano saddex ilaahay ma eego mana u naxariisto lamana hadlo eh, rabbiga subxana wa taala mana ahiro cadaab xanuun badanna way leeyihiin nabigeena wuxuu ku bilaabay saddexdaas almanaan qofka wax alla wuxuu bixiyo un ummadda yidhahda saasaan kuu sameey oo saasaan kuu sameey oo saasaan kuu sameey oo saasaan u sameey oo fulaan qofku wax siiyaba suuqula dhex maraya manaan ayaa la yihahdaa jannada ilahay ma gala ayuu nabigeen le sala allahu calayhi waali wasalam muxuu ahaa marka qofka muuminka wixii aad bixiso inamaa nucimukum لوجه اللaahi laa nuriidu minkm jaزاءa walaa shukura saa weyaan sidoo kale caasilwaalideynka yani labada waalid wasaynaa insaan biwaalidayhi ixsaana xusnan ayad kale ahayd waad garanaysaan marka inta ay waalidka uu qofka la soo maray iyo waxaa weyaan isaga dowrka laga rabo waad garan kartaan hadduu marka ku caasiyo isna jannada ilahay ma gala ayuu nabigeen nabigeena cadayna calayhi الsalatu waa qofka khamrada joogtada u cabo oon kala goynin qofku waxaa dhici karta mar intuu cabo ilaahay ugu tooba keeno od khalaas laakiin qofka joogteeyo oo ilaah ka dhinta muxuu ah, towbala-aan saa ku dhinta qofka isaga nabigeena wuxuu cadaynaya calayi slat slam in uu ahlu eh, janno inuusan noqonaynin ayuu nabigeena cadaynaya calayi slat slam axaadiis kale ayaa cadeeyeen towbala-aan hadduu dhinto xadii kun an eh, eh, kun lix boqol iyo iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nas abarna sweyd ibn nas qal anbana cabdulahi ibn mubaarak waa imamki can xamaad ibn zayd ibn dirham qaala xadana ayub ibn abi tamiis sakhtiyani can naafic mowla cabdillahi bn cumar can ibni cumara radi allahu taca anhuma can nabi sal sl qaal nabigeen wuxuu yidhi man shariba alkhamra khamro qofkii caba fi dunya adduunyada oo famaata kadibna dhinta wa huwa isagana yudminuha uu joogteeye lam yatub mina aanan ka tooba keenin lam yashrabha ma ku caba fi laakhirati aakhiro meesha khamrada aakhiro lagu cabaayey ma galadii hore ayay marka isii cadaynaysaa tan ay riwaayadan dambe xadiikan kun lix boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam nasrati raman yaxya bn drusta qala xadaثna xamaad ibn zayd dirham can ayub can naafic can cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxuu ninka la yihah cbdillahi bn cumar khaaab qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal slm man shariba alkhamra khamre qofkii caba fi dunya adduunyada oo famaata kadib la dhinta wa huwa isaga yudminuha uu joogteeyo lam yashra fi aakhirati aakhira kuma cabo weyaan xadiidka shan kun lix boqol iyo shan iyo todobaatan xasan isnaadi maqduuc waxaa wariyey taabici hadalkii weeyaan waana sanad ahaana waa xasan ahbaranaa sweyd ibn asl marwasi ayuu yih imam sacbi ramt lla qaala amba'ana cabdullahi mubaarak can xasan ibnu yaxya can daxaak ibnu musaaxim alhilaali saduuqun katiir irsaal qaala wuxuu yihi man maata qofka dhintay mudminan xaalu yimid joogtay ilkhamri khamrada nudixa waxaa lagu daadiya oo lagu shuba oo lagu firdhiyaa fii wejhi wejigiisa bilxamiimi biyo aad u kulul xataa yufaariq adunya addunyada ilaa ka markuu nafta markay naft ka baxayso wejiga ayaa biyo kulul saa loogu shubi ilaana muxuu ahaa addunyada ka faaruqa laakiin waa ahar eh, maqtuuc ah eh, calayhi marka marfuuc ma ahan xataa mawquufun maaha waa garan kartaa marka xukunkiisa baabu taqriibi shaarib alkhamri qofka khamrad caba in la musaafiriyo oo qofkii zaaniga ahaa sidii la yeelay la yeelay baabkan u baab yahay ma banaanta ma banaana haddii la sameeyana maxaa ka dhalani xadiidka so aroor muxuu madaciifa usoo saxiix xukunka isaga xukun ansaxi ma ahan maxaa yeele xadiidka uu ku taagan yahay waa xadiid daciifa شhan kun lix boqol iyo lix iyo todobaatanaad waa ضaciif isnaad qala imam akhbarna zakariya ibn yaxya qala xadaثana cabdulcla ibn xamed qala xadaثana muctamir ibn sulayman qala xadaثanii cabdirazaq ibn hamaam الصancani اlmuصنif waa saaxibu kitaab almuصنaf can macmar bn rashid اasdi alyamani can uhri maxamed shaab zuhri can saciid bn musayab raxima allah اjamiic qala wuxuu yihi sacid bn musayab haraba wuxuu masaafeeyey cumaru sayd cumar radi allah anhu arda rabiicata ibna umayata ayuu masaafuriyey fi lkhamri khamra cabitaankeed oo laga kari waay awgeed ayuu masaafiriyey ilaa khaybar ayuu masaafiriyey meesha yahuud ay degnayd falaxiqa bihiriqla boqorkii wuxuu markaa haleelay nimankii rumaanka ahaa oo hiriqla dhihi jiray ayuu haleelay fatanasara markaasuu nasraani noqdayoo kirishtanimo ayuu ku dhacay faqaala cumar radi la an wuxuu yidhi laa uqaribu ma musaafiriyo bacdahu gadaashii musliman qof muslima ma musaafiriyo laakiin xadiidka muxuu yahay waa daciif daciif laa taquumu calayhi alxuja baabka sideed afartanaad baabu dikri ahbaari ahbaar sheegitaan la sheegay baabkan u baabiya iyo adila allatii taasoo ictalla bihaa ay cilad ka dhigteen man dad abaaxa baneeyey sharaaba asukri waxyaabaha qofka sakhraamiyo in la cabo dad banay ayaa jiro oo banaystay dadka ayaga marka waxaa weeyaan xumba ay muxuu ahaa waxay moodeen waxa la qabsan karo sidoo kale lafcada ay toobin ku hayaan waxyaabaha ay daliishadeen marka waxaa weeyaan caawa inta badan casharka waxyaabaha qolyaha ay daliishadeen ayuu ku eh, saabsanaan doona intiisa badan insha allah tabarak wa tacala ma ugu yaraan laba bog laakiin waxay u qaybsamayaan axaadiis daciif ah iyo axaadiis صaxiixa mawquufa iyo axaadiis صaxiixa oo laakiin dilaalada say u daliishadeen aan ahayn saasay u kala bixi doontaa insha allah tabarak wa marka wax daliil ay haystaan haba yaraata ma jiro fii quluubihim maradun weyaan maradun baa ku dhagan mooyaane wax kale haba yaraato meesha ku hayaan lama arko amaba waxaa la qalocday hadd xataa marada jirin fahamkooda umaa qalocday shan lix boqol iyo todobiyo todobatanaad xadiiska ah waa xadiis xasan saxiix isnaad qaala imaamu nas aa taqmanahanad ibnu sari abu sari weyaan camil awas abus waa slاm بن sليm الxنفي عan simak بn xrb الduhli uh, can اqasim بn cabdiرaحman بn cabd لlah بn mascuudi can abihi abis cabdiرaحman بn cabdالlah بn mascuud raxima اllah الجamيع can abi uh, burda ibn niyad alanصarي raضi الlah anه arda qal wuxu yh abu burda qaala rasul wuxuu yihi slى الlahu عalيه waslm shrabuu war wax ku caba fi الظuruufi waalashi oo dhan wax ku caba walaa taskaru hana sakhraamina saas weyaan waxyaaba daliishadaan ay ka mid tahay marka meesha ma daliil baa ka mud khamraha la aba qaala wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan wahada xadiidu munkaru halida fiih abulaxwas ayaa ku khaldamay salam ibn sulaym laa naclam ma ogsoon ana axadan qof taabacahu caley inuu ku raacay min qibali aw min asxaabi simaak ibni xarb simaak ibni xarb rag ka wariyey nin ka mid ahoo muxuu ahaa ku raacay ninka la yihahdo salam ibn sulaym alxanafi abulaxwas muxuu kunyadiis ay tahay cid ku raacday ma hayna weeyaan wa simaakun simaak laftarkiisa laysa bilqawiy ma ahanin nin aad u xoog badan xagga eh, riwaayada xaggeed ma aha weyaan wa kaana wuxuu ahday simaak ibni xarb yaqbalu mid ogolaada talqiina in hadal inta la yihahdo kadibnu iska raac saas soomeen haa hay raac nimo ayuu aqbali jiray qaala axmed ibnu xambal wuxuu yidhi imaam ahlisunna waljamaca raxima llah jamiic kaana wuxuu abulaxwas yukhطiu mid gafa fii hada alxadiid xadiidka markuu sheega habku u sheegay ma ahan oo ku gafi jiray weeyaan khaalafahu waxaa khilaafay ninka la yidhah abulaxwas shariik ibn cabdillahi alqaadi ayaa khilaafay fii isnaadihi wa fii lafdihi sanadkii iyo lafdiga waa ku khilaafay laakiin wax meeshaan maanta la cuskado oo in khamro amaba sukriga uu bannaan yahay kiisa yar iyo kiisa badan ah, in loo kala qaadayo kan yar uu bannaanyo kan muxuu ahaa ilaa aad ka sarkhaantana aad cabi karto baab loo haaya ma aha weyaan ma loo haya ah, adilana uma noqonays kulli axaadiis waa ujeedaan daciif daciifa meesha hortiina ka muuqda shan kun lix boqol iyo nacam ya sheekh hmm? laysa biawiyi laysa biqawiyin wax aad u weyn hadda ima muqdaan wax aad weyn ima muqdaan waayo xadiidka han kun lix boqol iyo mararka qaar waxaa laga yaaba istilaaxaadka oo mualifiinta midna inuu kan isticmaala laysa biاlqawiyi midna u isticmaala laysa biqawiyin waa suuragal waxaa kaloo dhici karta bilqawiyi waxaa dhici karta in laga ego oo laba nin oo isku magac ah ama isku kunye ah midna uu yahay muxuu ah nin qawi ah oo iq ah. midna uu yahay daciif in la yidhaahda fulaan laysa bilqawiy kii qawiga ahaa oo naqaani ma ahane waa kii daciifka ah hadda kaba soo qaad alcumari cubaydka midkan mukabarka ah oo cabdulaahi ibni cumar alcumari iyo cubaydulahi ibni cumar alcumari waa laba walaala ah. labadaa nin kan mukabarka ah oo muxuu ahaa cabdulahi ibn cumar ibn cumar ibni cumar alcumari waxaa weeyaan waa daciif kan mustaqarka oo cubaydulahina waa saxiix marka mararka qaar oo haddii la yidhahda alcumari laysa bilqawiyi marka markaas waa dhici kartaa inaad ay kii qawigaah ma aha waa wax ixtimaal lakin asal ahaan aad farqi weyn yeelama muuqato wallaahu aclam waaya xadiidka شhan kun لix boqol iyo sideed iyo todobaat sideed iyo todobaatanaad waa xadيث ضعيف الإسناad qال imam ن أخبرna محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن أبوه بن علي أبيه وير وثقة قال xدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا شريك بن عبد الله القاضي عن سماك بن an abi burayda ibn xuseyn aslami weyaan can abihi abis burayda ibn xuseyn aslami ana rasul rasulka sal slm aha wuxuu diiday rasuulkeena can idubbaa'i bocorta in cabitaan lagu samaysta wuu diiday iwalxantami ashuunki iwalnaqiiri geedki la qoray iwalmusafati iyo kii la mariyey gaamurka khaalafahu abu cuwaana xadiid ahaan waa xadiis muxuu ahaa saxiixa amaba ka lafdi ahaan laakiin waxaa laga hadla waa sanadka mishkilada meeshay ka taaganta khaalafahu abu cawaana hawsha ay u daliishadeenna daliil uma noqonay uma noqonay weyaan khalafahu abu cawaana xadii shan kun lix boqol iyo sagaaliyo toddobaatan waa daciif isnaadi mawquufan waa mawquuf saxaabigu ku taagan yahay sanad ahaan waa daciif laba cilo akhbarna abu ibn cali qaala xadaana ama anba'ana ibrahim ibn ajaaj ibnu xajaaj qaala xadaana abu cawaana alwadax ibn cabdillah shkuri can simaak ibn xarb can kirsaafa saas ma idiin qoran kirsaafa bikasri qaaf weyaan can qirsaafa can qirsaafa imra'atin waa haweeney oo minhum iyaga ka mid a weeyaane can caaishata bay ka warisay umi اlmu'miniin radia allahu anhu ardaha qaalat waxay tihi umuna caaisha ishrabuu caba walaa taskaruu hana sarkhaamina yani waxay leeyihiin soo wada ee intaad sarkhaanka gaarin ka istaaga saasay ka fahmayaan waaba daciif waana midi kale waana mawquuf qaala abu cabdiraxman wuxu yhi wahada ayda hayru haabitin ma sugna kana abucabdiraman waa taqana waa nasaa-i wa qirsaafatu haadihi laa nadri man hiya qof ay tamaama naqan waa majhuulad walmashhuuru can caaishata khilaafu maa waradat maa rawat wixi ay warisay si khilaafsan ayaana mashhuuraho sida la yaqaano caaisha axaadiista laga wariyo oo baabkaana waxaan hadda ay warinayso wax aad ugu duwan ayaa laga yaqaana oo mashhuurka ah maa rawat canha qirsaafa xadidka shan kun lix boqol iyo siddeetanaad waa xadid daciif isnaada qaala imaamu النasai alي amat abarna sweyd bn sl mrsi qala abana cbdillah malik waa imamka can qudamata ibn cabdillaahi alcamiriy maqbuul annajasrata binti maxaa idin qoran dajaaja miya mise dijaaja nacam di di di di dijaajata dijaajata alcaamiriya xadadtu waxay sheegtay qaalat waxay tihi samictu caaishata ayaan ka maqlay uma almuminiin radia allah anhu sa'alaha unaasun dad iyagoo weydiiyey kulluhum dhammaantood yas'alu wuxuu wax ka weydiinaa can nabidi cabitaankan la qaso oo muxuu ahaa ama laga sameeyo cinabka ama waa timirta ama wixii lamidka laga sameeyo mid kasta wuxuu weydiinayaa nabidkaas yaquul wuxuu le nambidu tamra timirtii ayaan muxuu ahaay qooshanaa ama aan meel ku rinadaa adwatan qudwatan aroortii wanashrabu cashiyan galabtin waan cabnaa wanambidu waan ku ridnaa timirtii cashiyan galab wanashrabu qudwatan aroortin waan cabnaa qaalat waxay tii laa uxilu muskiran wax muxuu ah wax sarkhaami ma banaynayo wain kaana khubsan rootiba ha noqde iyo canjeero ha noqde kubisba ha noqote wain kaana maaan biyoba ha ahaadee qaalataa qaalathaa way tiri alaaa maraat saddex jeer ay saas tiri lakin xadidku waa daciif waana ficil waana hadal xaqa oo sax weeyaan xadidka shan kun lix boqol iyo kow iyo siddeetanaad xasil isnaad qaala imaamu النasaaي cala abarna sayd msl mrsi qala abana cabdulahi bn cali ibn mubarak qaala xadaanaa xadaatnaada karimatu bint hamaam maqbuula anaha kariima samicat waxay ka maqashay caaishata uma almuminiin radia allahu an ardaha ay ka maqashay qaalat inay tiri umuna caaisha nuhiitum waxaa lidiin diiday akhyaartiyey iyo muslimiintiyey can adubbaa'i bocorti inaad wax ku ridataan oo cabitaan ku samaystaan nuhiitum can alxantami anshuug ashuunki inaad wax ku ridataan ood cabitaan ku samaysataan waa lidiin diiday nuhiitum waxaa lidiin diiday can almusafati waalki gaamurka ilaamiga la mariyey inaad cabitaan ku ridataan waa lidiin diiday uma kadibna aqbalat cala الnisa dumarkay soo aaday aggood oy soo jeesatay faqalat waxay tihi iyaakuna war iska ilaaliyay iwaljara اlأhdar iyaakuna waxaan idinkii kal diiday iska ilaalisaan aljara ashuunka alakhdar ee cagaarka ah in wain askara kuna hadduu idin maa u maxaa idin qoran ya xubi kuna ma idin qoranta wain askarakuna hadduu idin sarkhaamiyo maau xubbi kunna ashuunkiinna weyn oo biyaha lagu dhigto ashuunadu waa kala duwan yihin qaar waxbaa lagu karsadaa dhiricaraig oo kale eh, qaar waxaa weeyaan waa tan haddaan ka hadlayni oo akhdarka iyo howlahaas oo khamrada lagu samaysto qaar waxaa weeyaan biyo waa sida fuustadii oo kale haddii hadduu insarkhaamiyo oo biyaha ku jiro ashuunka ay sarkhaamiyaan biyo caadi ah falaa tashrabna wacabina saa weeyaan waayo xadidka shan kun lix boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadid saxiixa qaala imaamu النasي akhbarna ismaعil mascuud الjaxdari qala xadaثna khalid bn xaad bn jaymi qala xadaثna aban ibnu samcata qaal xadaثatnii waalidatii hooyada ayay ii warantay can caiشhaةa um اmuminiin radia الlahu canhu ardaha anaha umuna caaisha su'ilat wax laga weydiye can ashrabati cabitaanada wa laga weydiiyey faqaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm yanhaa mid diida can kulli muskirin wax kastoo sarkhaamiyo yani marka waxaa la yaabla sidey u deliishanaan marka adiladan aan hadda soo marayna xataa kuwa saxiixa ah daliil kuma cadda haddiiba khamro la diiday oo wa qofka sarkhaamina la diiday dikru اlakhbaar alatii ictalla biha man abaaxa sharaaba sukri ya ay cilad ka dhigteen sooma naam ya warcad wa abadan cilad uma taal meel cidla laf caday markaan lahaa laf caday toobin ku hayaan halkaasaan kala jeeday weeyaan waaye xadiidka shan kun lix boqol iyo iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala wactaluu bixadiiida laftarkiisa gabagabadiisa wactaluu waxay cilad ka dhigteen bixadiidi cabdillahi bni shadaad ibn cabdillahi eh, can cabdillahi bni cabaas oo soo socday cilad san ka dhigteen waa xadiis shan kun lix boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadis صaxiix mawquuf qaala imaamu النasai abarna abu bakr bn cali qaala anba'ana alqawaaririy qawarir waa cubaydillahi bn cumar alqawaariri wa iqat qala xadaثna cabdilwaariث ibn saciid dakwan weeyaan qaala samictu waxaan ka maqlay ibn shubruma ibn shubruma cabdilaahi ibn shurwat الdabi alkufi can cabdillahi bn shadaad ibn اlhaad ibn cabaas radi allahu taala anhuma qala cbdillahi bn cabaas xurimat اlkhamru khamrada ee la xaaraam yeelay qaliiluhaa keeda yar ama teeda yar iyo wakaiiru inteeda badanba wasukru iyo sarkhaamidda min kuli sharaabin cabitaan kasto laga sharaabana ama mxuu ah laga cabana wasukru iyo sarkhaamitaan min kuli sharaabin cabitaan kasta oo laga sarkhaamo ama lagu sarkhaamana waxaa weeyaan waa la xaaran yeelay ibnu shubruma lam yasmachu min cabdillahi bn shadaad xadid shan kun lix boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala imaamu النasai cala abarna abu bakr bn cali qaala xadana surayj ibn yunus qaala xadaثna hushaym ibn shayr wasti weyaan can ibn shubruma qaala xadaثanii ahiqatu waa mubham الثقة عن عبد الله بن شداد عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس حرمت الخمر خمردي waa la xaaraam yeelay bicayniha laftirkeeda la xaaraan yeelay cayn ahaan ayaa loo xaaraan yeelay naftirkeedaba xaaraana xitaa haddayba ciday ku sakraamin waa xaaraan dad hadda waxaa jira khamrada inta la qabatimay way cabayaan way cabayaan laakiin waxay ka dhibi haba yaraatee maskaxdooda waa tamaam weliba waxay ka qaadayaan fahme iyo nashaad ay ka qaadayaan oo markay khudbada eh, akhrinayaan oo kambeenada issoobaxyada iyo howlahaas ay kusoo dhufanayaan marka waxaa nashaaden kaba qaadaya dhacdhicitaan iyo dologiyo maskax lumitaan maahane marka maqabrada waa xalaal may utimi allihi xalaal bay utimi allihi kala may abadan marka laftirkeedaaba xaaraanaaba bicayniha laftirkeeda xaaraan waaye haahay xurimat alkhamru bicayniha qaliiluhaa keeda yar ama inteeda yar iyo kaiiruhaa kisteeda badanba wasakru iyo sarkhaamitaan min kuli sharaabin cabitaan kastaoo lagu saraamana ama laga saraamana lagu saraamo isna waa waa la xaram yeelay khaalafa abu cawn ayaa khilaafay moxamed ibn cubaydillaah athaqafi ayaa isna hab kale u wariyey xadiid lix boqol iyo han iyo sideetanaad waa xadiid qala imaamu nasai axmad bn cabdilahi ibn cabdilakm ama ibn xakm qala xadaana moxamed bn jacfar bundar waanbana xusein ibn mansuur qala xadaana axmed bn xambal waa imaamkii ahlusuna wajamaca qala wuxuu yihi alimam axmed bn xambal xadaana moxamed bn jacfar abundar qala xadaana shucba waa imaamkii can miscar ibn kudaam alhilaali can abi cawn abu cawna moxamed ibn cubaydilah athaqafi can cabdilaahi ibn shadaad can ibn cabaas radi allahu ta anma qala cbdillahi bn cabaas xurimat اlkhamru khamradii waa la xaaran yeelay bicayniha laftirkeeda la xaaran yeelay qaliiluhaa inteeda yar iyo wakaiiruha inteeda badan wالsukru iyo sarkhaabitaan waa la xaaraam yeelay min kuli sharaabin cabitaan kasta oo laga sarkhaamana ama lagu sarkhaamana waa la xaaraam yeelay lam yadkur ibn xakam muusan sheegin qaliiluha wa kaiiruha lafdooda muusan sheegin xadis kun lix boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala imaamu النasai ala sl abarna xuseyn ibn mansuur qala xadaثana axmed ibn xambal qala xadaثana ibrahim ibn abi اcabaas qala xadaثana shariik ibn cabdillahi اlqaadi an cabaas ibnu maxay li qoran dariix annaga waxaa noo qoran durayx ma aha dariix waa dariix alkalbi waa iqa can ibni abi cawn can cabdillahi bn shadaad can ibn cabaas radi ala ta qala cbdillahi bn cabaas xurimat alkhamru khamrada waa la xaaranyana qaliiluha inteeda yar iyo kaiiruha inteeda badan wamaa askara min kuli sharaabin iyo wax alla wixii qofka sarkhaamiye cabitaan kastaba ha ka ahaadeen qaala cabdiraxman wuxuu yidhah wahada awlaa bisawaab kan ayaa toosnaan ku haboon min xadiidi abi ibn shubrba wa hushaym bashiir hushaym bashiirna kaana wuxuu ahaaday yudalisu asxaabu tadliis ayuu ka mid ahaa miya mis waa tadliis taswiya mis waa tadliis isnaad adinkaa u noqonaysaan wuxuu ahaday hushaym bashiir yudalisu walaysa fii xadiiثi dikru samaaci min ibn shubrum ibn shubrum inuu ka maqlay muusan sheegin hadduu mudaliska barba can iyo can iyo qaala iyo uu yidhaahdo kadibna uusan samictu iyo xadaana iyo uusan dhihin oo tasriix samaynin muxuu noqona xadiidkiisa qarbaa ku godan wa riwaayatu abi cawn ashbahu abi cawn riwaayadiisa ayaa ashbahu ekaasho badan bima rawaahu ahiqaatu dadka lagu kalsoon yahay axaadiista ay wariyeen can bni cabaasin cabdullahi bin cabaasin ay ka wariyeen isaga ayaa u dhowaan badan oo dhankaas isaga ayaa muxuua kaga dhow kan u wariyey ninka ka horreeya oo ahaa hushein bashiir iyo ibnu shurm ay kala wariyeen waayo xadiid shan kun lix boqol iyo naam tawiye soo ma axsanta tadi taswiya weyaan hushein bashir waa sita jasak allah khayra shan kun lix boqol iyo todobiyo siddeetanaad waa xadii saxiixa qaala imam naqotay sd an sufyaan ibn cuyaynat can abil juwayriya wa xataan ibn khafaaf iqa weyaan aljarmi qaala xadatan sa'altu ana ibna cabaasin wa huwa ibn cabaas musnidun uu turiye dahrahu dhabarkiisa ila alkacbat kacbada can ilbaadaqi cabitaanka cinabka oo markii la shiiday oo la diyaariyey kadibna la kariyey ilaa uu ka adkaado ayaa baaraq la yihahda cabitaan yar dhruga oo la keri oo muxuuaha karinle halkaa ku gaaray fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas sabaqa muxamadu salى اllahu alayh alay slam maxmed wuxuu ka hormaray albaadaqa cabitaankaas baadaqa loo yaqaano wuu ka hormaray wuu ka hormaray cabitaankan cinabka in la miiro oo kadibna biyihii iyo cabitaanka la miiray dab la saaray ilaa dhakruur uu ka adkaado dhakruur ka noqdo nebi maxamed xilligiis ma jirin oo nebi maxamed ka hormaray calayhi الsalaatu wasalaam sabaqa uu ka hormarayna hy sabaqa muxamedu nabi maxamed wuxuu ka hormaray albadaq ayuu ka hormaray wamaa askara wixii wax sarkhaamiya fahuwa xaraam waa xaraam qaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa qaala ninkaas dheh ba taqaanaan abu abi aljawayriya weyaan ana aniga ayaa awalu carab carab qofku ugu horrey oo sa'alahu cabdullahi bin cabaas baadaq wax ka weydiiy anan ahaa ayuu leeyahay haka xadiik shan kun lix boqol iyo koli waa laga yahay in cabdullahi bin cabas lafkiisu sheeg ku yidhi weligay qof kaloo i weydiin maan arkin saa suuragal shan kun lix boqol iyo sideed sideetanaad waa saxiix isnaadi mawquuf qaala imaamu nas qna isxaq ibn ibrahim alxandali waa isxaq ibn rahwe qaala wuxuu yhi abana abu caamir abu caamir cabdilmalik ibnu camr alqaysi waa iqa والنضر بن شmayl وwhب بن jarيir qaalu waxay yidhahdeen saddexdaba xadaثna شhucبة can سلمة بن kuhayl qal wuu yh sلم بن kuhayl samictu abاlxakم ayaan ka maqlay cimraan ibn xaariث asulami weeyaane ayaan ka maqlay yuxadi isagoo ka warramay oo qaala weliba yidhi ibn yuxadi isagoo warramay qaala wuxuu yihi ibn cabaas ibn cabaas wuu ka warina marka qaala ibn cabas cbdulahi ibn cabaas wuxuu yidhi man sarahu qofkii ay farax geliso an yuxarima in kaana muxarima maa xarama اllahu warasuuluhu falyuxarim الnabid man sarahu qofka ay farax geliso ama ay farax gelinayso an yuxarima inuu xaaraam yeelo in kaana hadduu yahay muxariman mid xaaraan yeela hadduu yahay maa xarama allahu al inuu xaaraam yeelo rasul rasuulkiisa qof xaaraam yeela hadduu yahay oona weliba ay farax gelinayso inuu xaaraam yeelo wuxuu allah rasuulkiisa ay xaaraam yeeleen he falyuxarim xaram annabida cabitaanadan la miiro oo cinabka iyo timirta iyo wixii lamidka laga miiro oo la dhigaaliyo oo muddo la dhigo oo kadibna khamro noqdo ha xaram yael nabiidka marka qaarkiis wuxuu noqonaa waa khamro qaarna khamro ma aha oo asagoo khamro gaarna la isticmaali karaa oo la ogolyahy cabdullahi bin cabaas marka waxaa weeyaan wuxuu arkaya laga yaaba dadka inay nabiidkaas ugu dugaalayaan inay khamrada cabaan albaab laga gala in laga dhigtay amradii labiidkaas oo lasii mari kadibna inuu hadalka yii ayaa laga yaaba wallah aclam kow xadiis an kun lix boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiis saxiixa alisnaad mawquuf qaala imaam qal ambana cabdulahi ibnu ambana cabdulahi can cuyayna ibnu cabdiraxmaan can abihi cabdiraxmaan ibnu xawsh xawshan mish waa jawshan jin sooma cabdiramaan ah, ibn jawshan wa alkhaطafaani qaala wuuu ku yidhi ibn cabaas abdulahi bn cabaas inii aniga imru nin baan oo min ahli quraasaan reer quraasaan ayaana wa ina ardana ardada anagana ardun waa dhul baaridatun aad u qabow wa ina anaga natakhidu waxaan samaysanaa sharaaban cabitaan nashrabu waan cabna oo min azabiibi zabiibka iyo cinab walcinabi cinabka zabiibka waxaa wey markuu cinabka qalalo ayaa zabiib la yihahda cinabkan waa kan qoyiro hadda meelaa lagu iibiyo iyo wakayrihi cinabkaas iyo zabiibkaas iyo wax kaydkooda ayaan cabitaan aan ka samaysannaa waqad ashkala calaya waxaa iska kay dhexgalay ama muxuu ahaa ka wareeray waqad ashkala waxaa iga wareergalay ushkila axsanta waqad ushkila calaya waqad ushkila waa li e, culaysgeliyey ama wareergeliyey calaya korkayga oo ishkaal iyo wixii inaan yara fahmi waayo oon ku wareero mas'aladii ayaa muxuu aha liigu riday oo igu dhacday fadakara lahu wuxuu sheegay duruuban noocyo oo min alashribati cabitaanaa cabitaan hebel cabitaan hebel cabitaan hebel cabitaan yacni cabitaanaan la koobi karin ayuu marka tiriyey ood ku wareeray kow fa akara weliba aad buu u tiro badiyey sheegitaankoodii xataa danantu ilaan ka malay annahu isaga lam yafhamhu inuusan fahmin yacni wax unbuu iska daldalay faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi inaka adiga qad agarta calay waad igu badisay waxaad sheegtay wa tiro badan aad sheegtay oo hadda waxa aan kala qaban karo ama aan gooni gooni u kala aqaano ma ahan ee eh, haddii xaaladda nocata maxaad samaynaysaa ijtarib ka fogow maa askara wuxuu ah sarkhaamiyo oo min tamrin timir ah aw zabiibin ama zabiib aw hayrihi amaba intaan ahayn qaacidada nabowigeed weeyaan ya ishrabuu fi kuli siqaa'in walaa tashrabuu nacam imbudu muskiran sidaa weyaan xadيث شhan kun لح بqل iyo sagaaشhanaad wa xadيث صحيح isناad mوqوف qاala الإmam النس أخبرna abu بكر بن علي qال xdثna الqwاrيr wa cubayd بن cمر qال xadثna حmاd بن زayd بن درهم qال xdثna أyوب عن سعيد بن جuبير بن cabاس رضي الله عنه qال عبد الله بن cabاس نبيd الbsri timirta markay xaaladda loo yaqaano busri gaarta cabitaanka laga sameeyo baxtun waa mid barax tiran khaalis waa laa yaxilu mana banaano busriga waxaa weeyaan waa markay timirta ruabka ay weli gaarin laakiin ay si fiican usoo jilcayso ayaa busri la yihahdaa weliba waxaa laga yaabaa xataa inay mararka qaar haddii ay tallaajadii wax helin aad yara muxuu ahaa shiirkeeda iyo carafteeda ay isbedesho oo yara ay soo gasho wax yara eh, abac uu soo gala ayaa laga yaabaa marka xaaladaas oo kale qofkii marka qasto ayada laftirkeeda wt si yara biiro si yara aho yani aan isku toosnayn marka qofka xilligaas qasto waxaa khatar ugu jira marka inaad khamra khaalisa feeraha saaray ula jeeda wallahu aclam laakiin muhimadda busid dhahda iyo timir tamr dhahda iyo zabiib dhahda iyo mxua jico dhahda iyo waxa dhahdaba dhah iyo bid dhahdaaba wax alla waxaada dhah muhimadda waxaa weeyaan adig wax muskir aho wax sarkhaamin ah u dhowaan bas waxaan kale waa xalla lakuma waraa dalik somayn ayaddii markii laga hadlay muxuu ahaa waaya wain askarna hay hay xadيث شhan kun لح boqol iyo kow iyo iyo sagaashanaad waa صحيح isناad mوquuf qaala imaaم النسي أخبرna محمد بشار بن qال xadثna محمد جعفر qال xadثna شعبة عن أبي جمرة أبو جمرة waa نصر بن عمران الضبعي qaala kuntu waxaan uتrjimu mid u kala turjumaano bayna ibn cabaas cabdulahi bin cabaas iyo wa bayn naas dadka ayaan u kala turjumaanay ama codkaama gaarsiinayo ay ka fogaayeen amaba qaaraanba aqoonin muxuu aha waxaa la sheega ayaan u turjumaanay labadaba suuragal faatatu imraatan haweeney baa u timid tas'aluhu iyada wax ka weydiinaysa can nabidi iljari ashuunka in cabitaan timir iyo zabiib iyo wix la midka ah inta lagu shubto biyo lagu daro kadib lagu daboosho lagu dhigaashado ayada wax ka weydiinaysa ashuunkii fanaha canhu wuu diiday qultu waxaan idhi yaa aba yaa aba cabaas abu cabaasow cabdulahi bin cabaas inii aniga antabidu fii jaratin ashuur ayaan muxuu ahaa ku ritaa cabitaanadayda khadraa cagaara nabidan xulwan cabitaan macaan oonan biroobin oon khamro gaarin fa ashrabu minhu waan ka cabaa marka fayuqarqiru baطni calooshayda ayuu marka dhawaajiyaa calooha marka waxyaabada ay kala duwan ay galaan horay gadaal ay ufakarayso ma arkin waaas leeda waba ayada laftirkeeda soconi dabayl iyo waxbaa ku dhex soconi waaya qala wuxu laa tashrab minhu waxbaa ka cabi wain kaana ha ahaada axlaa min alcasal malabba ha ka macaanaada dhowaan saasuu ku yidhi cabdillahi bin cabaas radi allah ta anuma an kun lix boqol iyo laba iy sagaashanaad waa xadis saad saxiix ah qaala imaamu nasa abarna abu daawuud wa sulayman ibn sayf alxarani qala xadana abu cataab abu cataabka waa kii can sahl ibn xamaad qaala xadaana qura ibnu khaalid asadusi iqat daabit qaala xadaana abu jamra waa nasrigi hadda aan soo marnay qaala qultu waxaan ku yidhi libn cabaas aan u idhi ina jaddatan ayay oo lii aniga aan leeyahay tambidu waxay cabitaanka eh, ku qastaa waxay qastaa ama ay diyaarisaa nabidan cabitaan fii jarin ashuun bay weliba ku diyaarisaa cabitaanka laga hadla kan laqa saacaadig maan waxaa weyaan waa timirti iyo zaybibka waliyaa soo marayni ood ogeydeen in agtartu minhu haddii aan aan cabitaankaas xogaho isku yara badiyo oo fajaalastu lqowma dadka aan la fariisa khashiitu waxaan ka baqaa an aftadix inaan fadaaxoobo oo anugu muxuu ahaa aan isku toosnayn li khamrada iga muuqato soosa ma maka fa qaala kadibna wuxuu yidhi ninka l bin cabaas ibn cabdilmualib radia allahu tacala canhuma qadima wafdu cabdilqays wafdiga cabdilqays oo dhanka yaman ka yimid ayaa yimaadeen calaa rasulillah u yimaadeen sal slm fa qala wuxu yidhi marxaban bilwafdi marxaban dhawaasho ayaa idiin sugnaaday bilwafdi wafdiyu qofka markuu marka qof marti iyo wafdi yimaado in marxaban la yidho lasoo dhaweeye waa hadiga nabigeena salى اllahu alayhi waalihi wasalam laysa aanan ahayn wafdigaas bilkhazaaya kuwa hogay wala naadimiina kuwa shalayn aan ahayn hayra khazaaya walaa nadaama walaa annaadimiin yani wafdi nabi doona salatu slam iyo islaam iyo diin iyo hijar weeyaan wafdigaa socda marka hoog iyo shalayto toona ilaahay ma tusay subxaana watacaala ee soo dhawaada qaalo waxay yidhahdeen ya rasu rasulka allow ina baynana wa baynaka almushrikiin anaga annaga iyo adinka mushrikiinta baa noo dhexay annaga iyo adiga ama annaga iyo adinka mushrikiinta baa noo dhexeey riwaayad kala caddaynaysayo mushrikiin mudar niminka reer mudar oo imtixaanka ah ayaa u dhexeeyo markayda gaalo ahaa wa ina annaga laa nasilu ilayk kuma soo gaarin ilaa fi ashi alxurum bilaha xurmadana oo afartii bilood ahayd eh, intaanan ka ahayn kuma imaan karno o faxadina noo sheeg bimrin arin noo sheeg in camilna bihi haddii aan ku camal falna dakhalna aljana janna aan ku galno wanadcu bihi aan u yeerno ugu yeerno man duul iyo akhyaar waracna naga dambeeya ayagana aan ugu yeerno o muxuu ahay ku janno galaan nabar weyaan oo noo sheeg diinti noo sheeg waa qaala wuxuu yidhi aamurukum waxaan idin farayaa bialaain saddex baan idin farayaa waanhaakum can arbacin afarna waa idin diidaya waa idinka reebaya aamurukum waxaan idin farayaa biliimaani biاllaah allweyn in la rumeeyo waxaa soo geli marka iimaanu bilaahi tawxiidkii o dhanaa soo geli oo arkaan iimaankiia soo geli qaybo ka mid ah wahal tadruuna mal iimaanu bilah allaweyne rumaynta la rumeeyo miyaad garanaysaa qaal waxay yidhahdeen allahu warasuulu allah iyo rasuulkii ayaa yaqaano qaala wuxuu yidhi an laa ilaaha ila allah allaweyne alla aan ahayn inuusan jirin oonan uunan bannaanayn in la caabudo qiritaan la qira weeyaantan koobaad wa iqaamu salaa salaadii oo la ogo wa itaau zakaa zakada oo la dhiibo iyo an tutuu inaad bixisaan min maanim haniimooyinka alkhumusa shan meelood hal meel inaad bixisaan saa weyaan waanhaakum can arbacin afarna waa idiin diidaya oo idinka reebaya camaa yumbadu fi dubaa'i wixii lagu rito oo lagu e, qooshto amaba lagu dhigaashado e, bocorta cabitaankii ah soo ahaa iw naqiiri io laanti la qoray iw alxantami iyo ashuunkii iw almusafati kii gaamurkii ilaamiga la mariyey walaashaadna waa idin diidaya tawxiidkana waa u sheegay salaad u sheegay zakad u sheegay inta marka laga rabay u sheegay waxyaabahaas khamrada ah iska ilaaliya ayuu nabigeena ku yidhi sal slm weliba ayaga waxay yihahdeen janna anaan ku gallo diinta diinta ilaahayna ah oon dadka gaarsiino intaasuu nabigan u sheegay alayh slat slam xadiis shan kun lix boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis daciifa qaala imaamu النasaaئي alيh ramat lla qaala abarna sweyd nas qala anbana cabdullahi ibn sulaymaan الtaymiy can qays ibni wahbaan nacam barna sweyd ibn mrsi qaal abana abdulahi bn cabdulahi mubaarak can sulayman الtaymiy ibn darkhan wayane can qays ibn qays miya qays bacda qays maxaa idii qoran hunani miya hunani hunani ya wahbaanka caadiga soo ma waan muraajaceyna ay hunaaniya u qoran qolyahan waan hubinayna insha allah waxaan ka hubinaynaa taqriiba tahdiibka qaala wuxuu yidhi ya muxuu qora waxbaanu qora sooma ah, saas wa bas eh, taqriibka ma kugu jiraa taqriib ka ah, tamaam marka waa wahbaanidaasaan iska soconayna ilaa aan ka xaqiijino hunaanidaas waa gadaalan ka fiirin doona qaala wuxuu yidhi qays ibnu wahbaan sa'altu waxaan weydiye ibna cabaas ya isdaba yeelaan axsanta axsanta wahbaan iyo xunaaniga iyo bas waxaad yeeleysaa wahbaanta hanoo fudud wahbaanta ku dhegnaada ikhtalafa alculamaau fi taxdiidi abihi abihid wax naga gala ma wala hanad allah ljamic qaala wuxuu yihi qays ibn wahbaan sa'altu waxaan weydiiyey ibn cabaas cabdillahi bn cabaas radi allah ta anma qultu waxaan idhi ina lii anaa ii jurayratan ashunyarow ashunyar waa taskiir jara ayaa ii sugnaaday antabidu fiiha wax baan ku ritaa xataa idaa qala goorta uu muxuu ahaa buryo aw sakana weliba uu dego intuu buryo si fiican usoo kaca kadibna weliba uu isku jabo e sharibtu waan cabaa si fiican markuu khabrabo qaala wuxuu yidhi mudmad mudkam haada sharaabuka imisaa muddo intee la eg oo cabitaankaas nooca ahaa qultu waxaa ihi mud cishruuna sana aw qaala mud arbacuuna sana afartan sana ama labaatan sana ayaa cabitaankaykaas u ahaa subxaana allah qaala wuxuu yidhi aalamaa taraw ha naam aalamaa tarawat curuuquka min alkhabai aalamaa tarawat inta ay waxaa weeyaan ka dheragtay oy cabtay ibnaha eh, eh, xididahaada ayaa badatay ama banaan badana min alkhabai wixii xumaa oo rijsiga ahaa khabiidkii alla maxaad muddo dheer aada waxaa weeyaan xibnahaada iyo xididahaada ay ka dhargeen oy si fiican ugu waraabeen saas ayuu ku yidhi radia allahu tacaala canhu wa arda cbdillah bin abaas wa mima bihi waxyaaba ay soo deliishadeen waxaa ka mid qolyaha muskirka baneeyey xadiiu cabdilmalik ibn naafic an cabdilahi bn cumar xadiikaas daciifka ah. a moog tahay xataa haddii aan daciif usan ahaan lahayn xujatun lahum oo alayhim bal alayhim alayhim waa ujeeda waxaa weeyaan cabdillahi bin cabaas ma iqraar buu samey wuxuu ku yidhi waxaa weeyaan ma inta la muddo dheer maxaad muxuu aha wax bakti ah iyo wax muxuu khabiia ay xibnahaada iyo xididahaada ay cabaayeen oy waraabayeen xadiidka shan kun lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa daciif isnaad qaala imaamu nasa abarna ziyaad ibn ayub qala xadana husham ibn bashir qaala ambana cawaam ibnu xawshab ashaybani weyaan can cabdilmalik ibn naafic qaala qaala ibn cumar wuxuu yidhi cabdulahi bn cumar khadaab radi alla ta ra'aytu xan rajula nin baan arkay jaa u yimid ilaa rasul rasulka sal slm biqadxin jaa ula yimid ama u keenay biqadxin dhakal fiihi nabidun cabitaan la miiray uu ku sugan yahay wa huwa agtiina wa huwa isagana cinda arukni arukn اlyamani makawa uu nabigeena jooga calayhi الsalaatu wasalaam wa dafaca ilayhi qadaxa dhakalkii ayuu marka nabiga u dhiibay calayhi الsalatu slam faradahu ilaa fiihi farafacahu ilaa fiihi afkiisa kor ugu soo qaaday nabigeena sal slm fawajadahu wuxuu dareemay uu helay shadiidan mid aad u daran u yahay oo si fiican u burna inuu yahay faradahu calaa saaxibihi saxibkiisu ku celiyey faqaala rajulun baa wuxuu ku yidhi min alqowmi yaa rasuul rasuulka alla xaraamun huwa maxaaraamba haddii xaaladaas u noqdo qaala wuxuu yidhi calaya birajulin ninkan lii soo celiyo oo muxuu aha cabitaanka waday fautiya bihi waa loo keenay faakhada minhu alqadaxa dhakalka ayuu ka qaatay amawaalkii uma dacaa bimaa'in biyo ayuu u yeehay fasabahu fiihi uu ku shubay farafacu ilaa fiihi afkiisa kor ugu qaaday faqaaba markaasuu indhaha nabiga kududay taqiibu alwaj iyo taqiibu alcaynayn indhuhu saa u kududay nabigana sal slm nicitaan iyo wuxuu nacaa uma kadib dacaa bimaain aydan biyo ayuu u yeehay fasabahu fiihi uu ku shubay uma kadibna qaala wuxuu yidhi ida اktalamat calaykum hadihi اlawciya ida اktalamat haddii ay idinku burido oo idinku kululaato calaykum korkiina hadihi alawciya waalashaan cabitaankaad ku shubteen e faksiruu waxaad jibisaan mutuunaha dhabarkeeda bilmaai biyo ka buuxiyo xadiidka waaba daciif kan hadda haddii aad saxiix ahaan lahaa waxaa laga yaabi laha inay ihi lahaayeen waxun baan muxuu ahaa takhliil khamrigi walkhamru idaa takhalalat kitaabka ugu yaro safiinaha waa taqaanaano waxyaabaha muxuu ahaa horaan nijaasad ahoo aahir noqdo waxaa ka mid ah walkhamru idaa takhalalat khamrada laftirkeeda si ay u joogto haddii ay muxuu ahaa khalis ka noqoto oo ay khamrnimada ka baxdo ayadoon haba yaraata bini aadamka waxba la gelin inay dhib lahayn marka haddii laakiin adi laftirkaada takhliilkaad ku samayso ood khal ka dhigto maya waa tii marka saa weeyaan an kun lix boqol iyo han iyo sagaashan xadiiska ah qaala imaamu nasaanat raqmana ziyad can abi mucaawiyaa wahushayn bashiir alwasiti qaala xaddatana abu isxaaq ashaybani wa sulaymaan ibnu abi sulaymaan xayruus can cabdilmalik ibn naafic oo majhuul xaal ah can ibni cumar radi allahu taala anuma can nebi sal sl binaxwihi xadiidka hore oo kale xagga macnaha ayay iskaga too yihiin qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yih anasai aleh raxmat ullah cabdilmalik ibnu naafic laysa bilmashhuur walaa yuxtaaju bixadiidihi xadiiskiisa lama xujaysto walmashhuuru can ibni cumar khilaafu xikaayatihi xikaayada uu ka sheegay arrintaas uu ka sheegay ibni cumar sida saxiixa waxaa weeyaan si khilaafsan ayaa laga wariya oona saxiixa shan kun lix boqol iyo lix sagaashanaad waa xadis saxiix isnaadi mawquuf qaala imaamu nasi cabdi raxman suud ibn aslam qala maana cabdullaahi ibn mubaarak cali cawaanat alwadax weyaan can zayd ibn jubayr aai wa iqa cabni cumar radi allahu taala ana rajulan baa sa'ala weydiiy can ashrabati cabitaanadii wax ka weydiiyey faqala wuxuu ijtarib ka fogow kula shayin shay la arko oo yanishu burini oo muxuu ahaa ubar iyo wax soo bixin haddii aad aragto cabitaan ka fogaa weeyaan waa yani macnaheedu waxaa weya wax inta muddo la dhigay kadibna khamroobi rabo amaba ku dhow ka fogow xadii shan kun lix boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa saxiix isnaadi mawquuf qaala imaamu nasai akhbarna qutayna saciid qaala anba'ana abu cawaana alwadax ibn abdillah shkuri can zayd ibni jubayr qaala sa'altu ibna cumara can ashribata cabitaanka iyo wax ka weydi cabitaanada faqala wuxuu ijtanib ka fogow kula shayin shay oo yanishu ubarayo amaba buryo xadis shan kun lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa saxiix isnaadi mawquuf qaala alimaam ibn sacd khabarna sayd ibn qaala anbana cabdullahi ibn mubarak can sulayman itaymi can moxamed ibn sirin ibni cumar qala wuxu abdullahi ibn cumar almuskiru waxaa wax sarkhaamiya qaliiluhu kiisa yar iyo kaiiruhu kiisa badan xaraamun waa xaraam shan kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa saxiix isnaadi mawquuf qaala alimaam ibn sacd khabarna xaadim miskin qira'atan ay waan asmac can ibn qasim cabdiraxmani alcutaqi akhbarnii malik ibn anas maada alhijra can naafic ibni cumar qala wuxu abdullahi ibn cumar kullu muskirin wax kasta wax sarkhaamiy khamr waa khamra wa kulu muskirin wax kasta wax sarkhaamiyna xaraamun waa xaraam weeyaan xadii shan kun lix boqol iyo shan kun iyo todoba boqol alla dhoweyne ilaah muxuu aha nabad nagu gaarsi ya maba sideed maba la gaaraya sideed boqol la socda boqolka ugu dambey kan wa alxamdu lilah شhan kun todoba boqol waa صaيح isnaad qala imam abarna mxamed ibn cabdilcla qala xadana mctr bn سlayman qaala samictu waxaan ka maqlay maxaa idin qoran adink maxaa idin qoran hayban baa idin qoran zacmaha habiiban weyaan habiiban wahwa ibn cabdilmalik atamimi waa saduq yaquul isagoo ayaan ka maqlay xadaanii muqatil ibnu xayaan can salim ibn cabdilaah ibn cumar can abiis cbdilahi bn cumar bn khaaab radi allahu ta anhuma waraxima allahu jamiica ruwaat wradia allahu tacala can jamiic saxabati rasul lah sal sl an rasul lah sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi xarama allahu alla weyne wuxuu xaram yeel khamra khamradii u xaram yeelay iyo wakullu muskirin wakullu muskirin shee kasta wax sarkhaamiyana xaraamun waa xaaraan weeyaan شaن kun todoba bqل koaad xadika waa xadيث صحيح qال imaم عن حuseين بن منصور يعني iبن جعفر النيسابوري qaل xadثna يزيد بن هاrون الأسدي qال أنباna محaمد iبن cمر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن iبن cمر رaضي الله taعالى عنهma qال عبد الله بن cمر qال رsu رasulk وxu yh صل sلم كل mسكرin wax kastoo wax sarqamiya xaraaم wa xaraam وكuل mسكrin wax kastoo mxuu ahaa wax sarqamiyana kمr waa kمr qال abu cبdiرحمن haaulaaءi kuwan xadيidkan wariyay ee ahaبtu amaba أهل الثaبti waa sugnaanta dadka ehelku ah iwal cadaalad cadaalada mashhuuruuna waxaa lagu yaqaana bisixati naqli soo raritaan ansixitaankii wa shabiib shabiib bin cabdilmelik laa yaquumu ma istaagi karo maqaamana istaagaya maqaama waaxidin mid booskii oo minhum ay ka mid ah walow caadadahu haba taaga oo ha garab gale ah min ashkaalihi isaga noocyadiisa jamaacatun koox wa bilaahi towfiiq shan kun lix boqol iyo ama shan kun toddoba boqol iyo labaatan daciifu isnaadi mawquuf qاaل اmam برna سعيد بن قلبان عبد اللh بن mبارك عن عubayd اللah بن cمر السعيiدي waa مqبuلe qال xadثتنيi رqية بنت cمر بن سعيid waa مqبuلe qالت waxay tii كنت waxaan ahay في xaجri بن cمر cabdاللahi بن cمر kiisa ayaa hooyaday ahayd oo dhabtiisa ayaan ku sugnaa fakana wuxuu ahay fakana wuxuu ahday yunqacu ama yunaqacu labadaba lahu الزبيب زبيibka ayaa waxaa weeyaan loo dhigaanin jiray oo cabitaan looga samayn jiray fayashrabuhu wuxuu cabi jiray min markii maanta loo samey biri ayuu cabi jiray uma yujafafu azabiib zabiibka ayaa la qalajin jiray wayulqa caleyhi zabiibun aakhara zabiib kale ayaa kadib looga dari jirayo wayujcalu fiihi maaun biyo ayaa kadib lagu shubi jiray fayashrabuhu min aladi beri ayuu cabi jiray xataa idaa kaana markuu ahda bacda aladi beri dambe alad bacd alad markay beri dambe wayaan araxa daadin jiray waxtajuu bixadiidi abi mascuud cuqba waa xadiidka ruwa daciif طabcan cuqbat ibn camr albadri isna waa daciif shan kun todoba boqol iyo saddexaad waa xadiiska daciif isnaadka ah akhbarana alxasan ibn ismaaciil ibn sulayman almisisi wa iqa ayuu imam nasai wuxuu ninkaas baa ii warramay qaala ambana yaxya ibnu yamaan alcijli wa saduuqun caabidun yukhطiu kaiira can sufyaan athawri can mansuur muctamir can khaalid ibn sacd alkufi iqa can abi mascuud albadri qaala wuxuu yidhi caطasha nabiyu nabigan ayaa oomay xawla acaba kacbada hareeraheeda isagoo jooga fastaska biyo ayuu nabiga dalbaday in la waraabiyo fautiya waxaa loo karbilabaydin cabitaan la barisiiyey amaba cabitaan la dhigaaliyey oo amaba zabiiba amaba timir min asiqaayati meesha dadka laga waraabinaya ayaa loo keenay muxuu ahaa eh, nabiidkaas fashamahu markaasuu nabigeenna wuu uriyey faqaama markaasuu nabigeena indhaha isku qabtay saas kulaylkii miyaa manaxitaan u nacaa faqaal wuxuu yidhi calaya bidanuubin min zamzam wadaan zamzamka ii keena fasaba calayhi wa ku shubay uma shariba waa cabay faqaala rajulin ba wuxuu yidhi xaraamun huwa yaa rasul rasulka lahum xaram ba qala wuxuu laa maya wahada khabarun daciifun lianna yaxya ibna yamaan infarada bihi duuna asxaabi sufyaan waxya ibna yamaan laa yuxtaju bixadiidihi lisuui xifdihi wa karati khata'ihi xadiidka marka muxuu yahay daciif wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja shan kun todoba boqol iyo afarad waa xadiid saxiixa qala imam ali bn xujr qala xadaana cثman ibn xusn qala xadaana zayd ibn waqid an khaalid can khaalid ibn xusein qaala samictu aba hurayrata radia allahu taala yqul isagoo laga ka maqlay samictu ama calimtu waxaan ogaaday ana rasul rasulk sala allahu alayhi waali wasalam kaana inaad yasuumu mid soom inuu yahay fii bacdi alayaami maalmaha qaarkood allatii taasoo kaana waad yasuuma uu sooma fataxayantu waxaan la eegtay firahu afuritaankiisa binabidin cabitaan la dhigaaliyey sanactuhu aan ku sameeyey fi dubbaain ashuun cafwan ah, eh, bocor aan ku sameeyey falamaa goortii kaana almasaau galabti ji'tuhu waanu u keenay amiluhaa axmiluhaa ilayh anoo xambaari ayaan bocortii ugu keenay faqultu waxaan idhi rasul rasuulka low ini aniga qad calimtu waxaan annaka adig tasum inaad soomaysa fii hada اlyowm maanta maalinka inaad soomaysa ayaan ogaaday ama maanta fataxayantu waxaan la eegtay fitraka afurkaada bi hada nabidi cabitaankan la dhigaaliyey fa qaala wuxuu yidhi idnihi adnihi ii soo dhawey minii xaggeygii abaa hurayra abaa hurayro farafactuhu ilayhi waa koor baan ugu qaaday fa idaa huwa yanishiwaab isagoo burni amaba yara muxuu ahaa kulolaaday fa qala wuxuu yidhi khud haada bahalkan qad bacortan qad fadrib bihi lxaa'id darbigi ku dhufo ku jibi fa ina haada karaytu cabitaankan khamrada ah sharaabun haraabu man qof cabitaanki weyaan laa yuuminu aana rumaysnayn bilahi alla weyn alyom maalinta aakhira wa mima bihi waxyaabaha xujaysteen waxaa ka mid a ficlu cumar ibn khaaab radi la an arda xadii shan kun toddoba boqol iyo shanaad waa daciif isnaad qaala imaamu nas abarna sd qal ambana cabdulaahi mubaarak can asari ibn yaxya qaala xadaana abu xafs abu xafs albasri wa imaamu lana wa min asnaani alxasan xasan ayuu lada ahaa can abi raafic abi raafic saaiq almadani waa iqatu tabt ana cumar ibn khaaab radi alahu ta sayd cumar idaa khashiitum haddii aad ka baqdaan min nabidin min nabidi min nabiidin nabiid iyo cabitaankan la shiiday oo cinabkii laga sameeyey iyo timirta weliba la dhigaaliyey shidatahu darnaantiisa inuu mxuu aad u birooba ood khamr haddii aad ka baqdaan faksiruu bilma biyo ku jebiyo qaala cabdulahi wuxuu yidhi min qabli an yashtada intuusan aad u darnaanin waa daciif marka wadaciif laa taquumu calayhi alxuja شhan kun todoba boqol iyo iyo lixaad waa xadيث ضعيف الإسناad qaala imam زكر بن يحyى qala xadaثna cبدالأعلى بن xmاd الbاhلي qala xadaثna سفyاn الthwري عن يحyى بن سعيid samca سacيida بن mصyب ayuu ka maqlay qol isagoo talqت ثaqiifu talqت waxay kala hortagtay ثaqiifu reer ثaqiif cumara sayd cmar radي الله anه bشharaabin cabitaan fadacaa bihi u yeertay falamaa gorti qarabahu ilaa fiihi afkiisa u dhoweeyey kariha wuu nacay fadacaa bihi fadaca wuxuu yeehay bihi cabitaanka ii keenuu dhahay fakasarahu bimaain biyo ayuu ku jibay faqal wuxuu kada fafculu saanyela lakin xadiidka muxuu yahay ama aharka wuxuu yahay mawquufka ah waa daciif daciif laa taquumu cala alxuja xadiidka shan kun todoba boqol iyo todobaad waa xadiid sahih isnaad ah qaala imam qa abu bakr ibn cali qala xadaana abu khaytama zuhayr ibn xarb qaala xadaana cabdsamd ibn cabdilwaari atamiimiy can muxamed ibn juxaadata juxaadata alwdi wa can ismaaciil ibn abi khaalid can qays ibn abi xaazib can cutba ibn farqad qaala wuxuu yihi kaana nabidu cabitaankaas la dhigaaliyey oo timirta iyo zabiibka iyo wax ka samaysan wuxuu ahaa alladii kaasoo yashrabu cumaru cumaru caba qad khulila mid lagu khal laga dhigay oo wax lagu daray oo khal laga dhigay wa mima yadullu calaa sixati hada alxadiid xadiid wa mima yadullu wax kutusan waxaa ka mid ah calaa sixati hada hada hada arrinkan saxiixnimadiisa eh, eh, eh, xadiidu saa'ib qad khulila takliilkaas marka xadiidkan ay soo dariishanaa lakiin sanadkiisa umbaa muxuuha saxiixa laakiin macno ahaan xagga isaga tuur shan kun todoba boqol iyo sideed waa xadis sahih isnaada qaala imaamu nas aqbana xarit miskiin qiraatan alayh waan asmac can ibn اqasim cabdiraxman ibn qasim alcutaqi wey qala xadaثanii malik ibn anas abdarajil can ibn shahaab can isaai ibn yaziid anahu saai ibn yaziid akhbarahu wuxuu sheegay ana cumar sid cumar ibn khataab radi allahu anhu arda kharaja calayhim inuu ku soo baxay saxaabadii <coughs> oo faqaalo kadibna uu yidhi iyo taabiciintii inii ani wajadtu waxaan ka daray min fulaanin hebel riixa sharaabin cabitaan iyo khamra urkeeda ayaan ka dareemay fazacama wuxuu sheegay annahu isaga sharaabu ailaac cabitaanka muxuu ahaa aadka loo kariyey ilaa uu ka adkaada ayaa ilaa la yihahdaa cabitaankaas inuu yahay ayuu sheegtay wa ana aniga saa'ilun waxaan weydiinayaa camaa sharibi wuxuu cabay fain kaana muskiran wax sarkhaamin hadduu yahay jaladtuhu jadal baan kala daari fajalada cumar ibn khaaab ayaa jelday radi allah anu arda alxadda xadka tamaaman isagoo dhamaystiran hada wallahu aclam sal lla sl abdi rasul mustafa